ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran nabad dhegeystayaal halkan waa idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho kusoo dhawaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer worod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib waa habeen axad ay sii baxayso isniin ay soo gelayso taariikh waxay ku beegan tahay shan iyo tobanka oktoobar labaatan saddex iyo labaatan qodobada barnaamijka caawa xog waraysi aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona dagaal culus ayaa maanta ka dhacay deegaanka burujeeda gobolka galgudud dagaalkaasi waxaa u dhexeeyey ciidanka dowladda iyo dhaqdhaqaaqa al-shabaab haddaba deegaankii lagu dagaalamay caawa ayaa gacanta ku haya waana ku jabeen weliina ciidanka dawladda ayaa gacanta sida u haya oo hadda ciidanka la hadlaya goobihi ay kasoo duuleen oo iska soo abaabuleen lafteedana waa looga daba tegay galabtay waan laga saaray haddana ciidamada dawladda galjeed iyo mid ka mid a ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka qaybna ka ahaa dagaalkii maanta ayaa inoo warramay sidoo kale qodobada barnaamijka caawa aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona dagaal ayuu ahaaye ma ahe qarax amig liibigi iyo qarax amig soo beegsaday ma ahe ee wuxuu ahaa dagaal oo qaraxyadiisa wato al-shabaab ayaa weerar ku ekeeyey fariisimo ay ku sugnaayeen ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka kuwaas uu hogaaminaya xildhibaan daahir amiin jeso oo kamid mid a ah kuwa golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya jeso waxa uu sheegay in dagaalkaas ay khasaare ku gaarsiin al-shabaab waxa uu meesha ka saaray in ciidankiisii isagaba ay waxyeelo gaarsiiyeen shabaab sida uu tilmaamay qodobadaasi qodobo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo bulshada gobolkani banaadir ku ammaanay sida ay doorka uga qaadanayaan dhismaha iyo horumarka caasimadda xubintii kalamaan sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan suugaantaasi gabagabada barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan farsamadu waa salaad anigu waa ayaan lawa mar kale iyo xog waraysi qarandiid samadiid samadiid nabadiid nabadiid alladiid waxay daacadu weyday dulmilow kuma waaro dabnimaan ku joogsani dambaskiisa kama naxo dalkaaga wixii u daran uma roona dadkiisa haddii la waayo dan guud heli maysid dan gaar ah waxay diinteennu diidday shacabka daawo uma aha qaran dooni mayne ha la dumiye eednaye dib allow ha noo celin makri waan ka daalnaye allow daacad adeegta yaa raxmaan daacad adeegta gebigebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan rumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran geelgeel la jira buux u baxay gulufguluf ku tegey gigya gigisbedelay garya garisidey gelingelin ka da mar kale kulan wanaagsan dhegaystayaal aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya barnaamijkeena xog waraysi dagaal culus ayaa maanta ka dhacay deegaanka burujeed oo ka tirsan gobolka galguduud dagaalkaas ayaa u dhexeeyay ciidanka dowladda iyo dhaqdhaqaaqa al-shabaab dagaalkaas ayaa labada dhinacba waxay sheegteen guulo inay khasaare gaarsiiyeen dhinacaba dhinaca kale hadaba arrimahaasi waxaan wax ka weydiinay taliyaha ururka toddobaatan iyo ee guutada shan iyo tobanaad qeybta shan iyo cabdulaahi cali dhimbil oo qayb ka ahaa dagaalkii maanta halkaasi ka dhacay isagoo sheegay in jabaan ay ku gaarsiin al-shabaab siduu markaasi hadalka u dhigay waa mahadsan tahay damaasha dagaala ka dhacay ama xogta soo haysaa urjeed meel la oo ku tirsan gobolka galudug adigu waa baa laba tobankii soo weereen adigu xogtoodana waa lahayay dagaala dee ka dhacay annagu nabad dagaal suga ahayn oo meesha nabad maana joogo laakiin qaybkuna waa jabeen dagaal khasaarana waa leeyahay laakiin muhiimadda waxay tahay guusha cidda qaadata meesha markaa joogno ayaguna waa ku jabeen meydkooda iyo dhaawacooda iyo xodamaana waa ka tageen dee kasoo duuleen ma ku laabteen insha allah sadaan tirada toban ale dagaalka deegaanka ay kusoo qaadeen horey waxaa ugu sugnaa ciidanka dawladda mise shabaab ciidanka dowladda kusugna mhm. waayahay sidoo marka ku bilowda dagaalka waana burjid waxaa la tegay oo laga saaray shabaab awal aya kasaldhig ahaa jirtay mhm. muddo saddex bilood ka sugan intaas ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka gacanta ku haayo kadib shaakay soo weerareen waana ku jabeen welina ciidanka dawladda ayaa gacanta sida u haya oo hadda ciidanka hala hadlaya goobihii ay kasoo duuleen oo iska soo abaabuleen laftoodana waa loogu daba tegay galabtay waan laga saaray haddana ciidamada dawladda bojeed iyo dowlid ay kasoo duuleen intaba ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka iskaashan ayaa kusugan waaya shabaab waxay sheegteen in dagaalkaasi ay ku dileen eh, lixdan askari oo israakiil ay ku jiraan maxaa ka jira warkaa waa jiraan lixdan askari iyo waxooda mina kuma dhiman dagaala dhacay khasaara waa jiri karaa waanaba jiraa laakiin lixdan askari iyo wax u dhow midna kuma dhiman laakiin lixdan iyo wax ka badan ayakay ka dhinteen oo diyaarasaaroodii ku qarinayaan dee goob midka soo weero lixdan askari ka badan ku dhimatana ciidankii jooga midna joogi lahayn waayo waxba kama jiraan hadda marka qorshaha idinkaga aadan weeraradaasi shabaab idinku soo qaadayaan maxay tahay qorshaha noga soo aadan shabaab waa cadow ummadda soomaaliyeed annakuna dee waa u diyaarsannahay shabaab waxa yihiin caqiid ahaan iyo dowlad ahaan intaba waa aaminsanahay dee burjeed inaan dee jirooceel iyo magaalooyinka saakso iyaga laftoodana waa ogyihiin oo khasaarahooda iyo waxooga dhan dee cidii xogtooda ilaa waa ka war kartaa annagana dee meesha waxaan ujeedana shabaab inaan la dirirno inaan caqiida kula dirirno dee shabaab waxay aaminsan yihiin ayaku inay wax ku dirirayaan dad islaam kala welihiin laakiin annakaa taas waxaa aaminsanahay taas midka awood badan oo inay qawaarij yihiin oo qofkay dilaan iyo midkii iyaka eh, dilaba uu jinno ku galaayo waana u diyaarsannahay dee hadday jirna soo doonteen buljeedooda ay joogi lahaayeen dee cadow waaye markastana cadawgu de wuxuu jecel yahay inuu de dadka islaamka ahay alba loo aasaas inay la diriraan annaguna waxaan u diyaarsanahay inay de sidii ay islaamka ugu soo duuleen ayakuna diinta banaanka uga yihiin inaan ula dirino inta iyadana caqiidale ku kalsoon dee ilaahay dhintay oo samaystay eh, aaminsan dee dowladnimadu iyo waxay u baarteen inay dalka iyo diinta dadka difaacaan iyo dad deegaanaho jaad ku jiro aaminsan dalkoodii iyo dhulkoodii la haysto inuu cadoga soo waraayo dhab meelo laga soo aruurshay oo ajanadii iyo dhalla qalbi intaaba isugu jira oo aaminsan caqiido inay ku dhimanayaan aana ku dhinteen hadda inay ku dhinteen weli diyaara u yihiin oo difaacooda lagu soo waran iska dayda midka ayaka ku jireen ay sacaawi joogin laga saaray insha allah kuwa ka dambeeyana waa tegi dabategi doonaa dee haddaan dhiminana jannaan rajeehaynaa iyo ilaahay ridadiisa haddaan nool lahana intay dalka qayb kamida joogaan waa la difayna insha allah inshabaab waxaa looga hortagi karaa inaan dee loo gelin meelna aan loo degin oo goob kastay joogaan lagu weeraro waa ogtahay shabaab meel lagu weeraro ciidanka ugu horyimaada in kula dareer ma jirto markay meel weerarayaan dee afarta koone dadka lasoo soo caruurshaan wadanka u joogay iyo difaac kasta meel kasta jooga lasoo caruurshaan daras ama ku guuleysta ama ku guuldareysta dee dad lasoo qalbayo datarandol iyo daawo laga soo buuxshay caabadaha ay wataan iyo jeebabkooda iyo waxa dhan ay kaliin iyo trambol iyo biyaha xataa ay qabuusayaashay wataan trambol kusoo darsadan ay cagaayaan dad samaysan waayo oo dee meeshaan gala la leeyahay waxna aan garano masaakiina marka ummadda waxaan baaqayaa shacabka iyo ciidamada dawladda iyo dhammaan dadka maanta caqiid ahaan iyo dawladahaan u aaminsan shacab inay cadow dalkan kusoo julayihiin in la iska dhacso meel aan loo farisan cid kastay ku aadan yihiin wajahadoodana oo hor joogtana aysa difaaca ku sugan ay ugu tagto difaacooda iyo meesha ay ku jiraan iskaan dhacayda tabaryar dad oo tabar maanta ay ku diraan lamahan waa dad xilligaas ay soo duulayaan ba daroobeeyo ayaa ku daroobaysa kusoo galaya markay laabtaanna aan um, meeshay kasoo laabteen aan gaari karin saaca markay tagaanna aan ku diriri karin waxaa keliya ay diriri karaan halkaa saaca daroogada jirkooda ku jirta iyo daawada iyo trambolka isticmaalayaan marka waxaan ugu baaqaa dadka deegaanka degan iyo ciidamada dawladda ku sugan iyo dhammaan shacabka soomaaliyeedba shabaab meesha allaal meeshuu joogo caqiido adoo aaminsan inaad dee eh, jina ku galayso dilka shabaab hadaan noolaatan aa nasri ku noolaanays hadaa dhimatana jina aada gelays adoo aaminsan oo fulinimo iyo kalsooni daro kale aysa ku jirin in shabaab meeshay joogta cid kasta meesha ugu dow inay ku wajahdo cid kastana dalkeeda deegaankeeda ay ka saarto taliyaha ururka toddobaatan iyo labaad ee guutada shan iyo tobanaad cabdulaahi cali dhimbil ayuu kaasi oo inooga warramayay dagaalkii maanta ka dhacay deegaanka burijeed ee gobolkaasi galguduud gaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garishirtiyey gelingelin ka daran garya garishirtiyey gelingelin ka daran garab garab ka tegay geed labada dhinac barnaamijka xog wareysa ad idaacadda kulmiye magaalada muqdisho idinkaga imaanaya qaybo kamid ah gobolka shabeelaha hoose waxaa maanta ka dhacay dagaal ku bilowda qaraxyo kaasi oo la sheegay inuu dhaliyay khasaare kala duwan sidoo kale waxaa dagaalkaasi la sheegay inay waxyeelo kasoo gaareen xildhibaan daahir amin jeesow ciidankii la socday iyadoona ugu dambeyn xildhibaan jeesow uu arinkaasi ku tilmaamay wax kama jiraan bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay kulmiye ilaa iyo shalayto dagaal waa socday yaqbir weyne shalayto waa isku helnay nimanka rag badanaa ugu laayni annagan laba wiilay naga dhaawaceen maanta ayay haddana mar labaad ay weerar nagu soo qaadeen oo iyaga ay ugu talagaleen inay nagu afjaraan laakiin ilaahay tiisaa ka weynaatay Eh, wiilaa naga dhaawacmay iyagana baktigooda wuxuu dhooban yahay wadooyinka uu dhooban yahay eh, wax kaloo dhibaato ah oo jira malaha dhaawacana baladooglaan geyni waxaan isku daynaha in xamar usoo qaano waayahay eh, ma weerar ay shabaab kusoo qaadanaya jira deegaankii aad ku sugneedeen ha ha weeraray soo qaadeen shalay aan anaga dagaal ku qaadnay waan dad badan ka lahaynay marka iyagoo isle ama ay daali yihiin camal ayay weerar kale oo ragaal ay soo qaadeen dagaal adiga ugu yaraan laba saacdood socday ayaa meesha ka dhacay iyo laba qaraxo oo baabuura ah insha allah ciidanka ciidankaa inoo feejinaa dhagartoodii waxaasoo dhanba waa shacabka noo soo sheegay waan ka guuleysan ilaah ciidankiis wiilashaas dhaawacaas gaarin allah noo booga dhayo iyagana maydkooda beri subax ayaan soo sawiri doonaa meesha u dhooban yihiin waayahay warar ayaa sheegaayo eh, in gaari aad saarneed eh, qarax u haleelay halkaasina ay waxyeelo kasoo gaaray ciidankaada eh, been waay arrintaas arrin sal iyo raadle maaha dagaal ayuu ahaay ma qarax qaarax ani liibigi iyo qarax ani liibi soo beegsada ma ee wuxuu ahaa dagaal oo qaraxyadiisa wato oo muxuu ahay ay rabeen iyo hadafkooda ilaahay ma yeelin inaynu soo afjiraan ay rabeen oo afarta dhinac ay nooga soo qaadeen waana laga guulaysta eh, xildhibaane deegaankan muddo eh, fog ayaad ku sugan tahay natiijada ilaa hadda eh, ama ujeedkaada ma gaarteen hadafkayna waxay ahayd in wadooyinka ay kusoo gurmanayiin oo meeshaan dagaalka weyn oo ka socdo bariga hiirshabeelle ilaa galmudug dagaal ka socda ay u gurmanayeen wadooyinka inaan ka xirno ayuu ahaa taasaana muxuu keenaysa in si mitidnimaa oo naflacaariyaal leh ay noogu soo weeraraan markaad fiirisaan marka al-shabaab deegaanada hadda ku sug yihiin ee gobolka shabeellaha hoose ma gaari la deegaanadaas idinku waa xaggee deegaanadaas anagu dagaalka waxaan isugu hoynaa labaad markii oo furmo madaxweynaha sida isku baaqay inaan hiirshabeelle galbeedkeeda iyo koonfur galbeed laga xoreeyo ilaa jubbooyinka waaye qorshahaasaanu sii diyaargaraynayna haddana hadda jaanis kale oo wadooyinkaan ka xiri karno si walaalaha ay dabaljebin ugu sameyno ayaan falkeeda ku jirnaa insha allah waana ku guuleysan hadafkaay weeradan ku dhufo ka dhaqaaqda ay mar walba soo qaadayaan sidee looga hortegi karaa disledi waxaa looga hortegi karaa feejignaan daeri in la sameeyo in muxuu aha eh, meelaha ambowlaha laga durgo oo meel ka fog ay dagaal ka bilaabo maanta anaga dagaalka waxay kasoo bilaabeen meel ugu yaraan laba kilomitr noo jirta ciidankayd ayay kasoo bilaabeen janis waxaan aan helnay ciidanka dhan inay dagaalgeli karaan oo ay kibis ugu soo gelin baabuurka labada baabuur mid mid wuxuu ahay burufu ahaa baabuurta xablaha kalena oo midna waxaa waaye markii ugu horeysayaaba la qarxigo oo ciidanka ay qarxiyeen kan kala ahaa soo dhawaaday kaasna waxaa waaye waa la qarxiya asigana lugaha lagawada dulduleeliya iskiis markuu socon waynaa saa qarax marka taasaa muxuu ahay looga hortegi karaa feejignaanta ayay ku xiranta shabaab wax ay soo afjari karaan malehe feejignaan ayay ku xiranta waayahay gobolada kale ee qaar waxaa ka socda dagaal culus sida mudug galgaduud hiiraan iyo sidoo kale shabeellaha dhexe dagaalkaas ka dhanka al-shabaab ciidanka dowladdii dadka deegaankaas ka kaashanaya markaad fiirisaan oo kale ee koonfur galbeed muxuu u bilaaban laayahay islada dagaalka shabaab lagu ciribtiraya deegaanada ay ku sugan yihiin wallaahi annaga shabaab in la ciribtiro go-aan dowladeed waay annagana dawladdii aanahay mar walba qofka soomaaligaa ah tifka ugu yar hadii isku tuuri karo ha ku tuuro shababbaa laga guulaysana bulshada soomaaliyeed fariintaan u daraaya waxaa weye nimanka waa nugu lihiin aqaqaban nimanka waa nugu lihiin waa nugu lihiin bariga hiirshabeelle ilaa galmudug ilaa galgaduud ilaa mudugaa lagu dhibaateeyey kuwa meelahaan joogana way nugul yihiin marka ha iska celino aan marka qaqabashay taagan tahay xildhibaan daahir aamin jeese oo ka a ah golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayuu kaasi ahaa dheer guri guri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf loogu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan la lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalka la lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira buuxbuux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa bulshada ku dhaqan gobolkani banaadir ku ammaanay sida ay doorka uga qaadanayaan dhismaha caasimadda isagoona sheegay in mar walba looga fadhiyo dardargelinta dhismaha wadooyinkii ilaalintooda maruu maanta xaliga ka jareeyey qaar ka mid ah laamiyo cusub oo lagu soo kordhiyay islamarkaana dhismahooda lasoo gabagabayay kuwaasoo laga hirgeliyay degmooyinka cabdicasiis iyo warta nabadda ayuu ka hadlay aad iyo aad ayay u maadsan yihiin dadweynaha degmada cabdulcasiis oo iyagu isxilqaamay oo markii ay waxaa la yidhaahaa soomaalidu ku ciya ayaa loo cilidhaanshaa'e markii ay bilaabeen in ay iyagu waxay leeyihiin isku soo biirsadaan kadib in maxaanku yidhaahdaayey gobolka banaadir iyo dowladda iyo intii kaleo ka qayb qaadan kartana ay ka qayb qaadatay arrin aad iyo aad u weyn waaye waa bogaadinaynaa waana ammaanaynaa dadweynaha reer cabdicasiis aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin ayaga iyo maamulkooda guddoomiyaha degmada u horeeyo waa dadaal fiican dadaalka halkaa kasii wadaan leenahay guddoomiyaha gobolka guud ahaan gobolka banaadir isaguna sidoo kale dadaalkiisa dib u dhiska dalka ah guddoomiye madaale sana safarkii horeu joogana waa la ogaa wixii magaalada u ka qabtay haddana meeshii meelka dheeru ku socdaa waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inay isku tiirsanaadaan oo ayagu ay wax qabsadaan oo xooggooda iyo xoolooda maanta jidkan daarahan quruxda badan ee dhinacyaha ka jiroo dhan macno u yeelay awal daaro macnale iyo guryo macnolah ma ahayn laakiin maanta macno iyo qurux iyo haybad ayay leeyihiin dadka wax haysta ee ganacsatada ah iyo dadka alla wax siiyana sidoo kale in ay wax dhisaan oo dalka ay dhisaan inay sidaan u qurux badan tahay ha arkeen shalay sawirka meeshaa ku yaallo oo dhiiqada iyo biyaha iyo qashinka ah oo degganaa waddada dhexdeeda iyo maanta meeshaan dhex taagannahay labay kala yihiin isku mid ma aha waxaan rabnaa marka dadku inay sidaa inta u arkaan ay maxaanku rahdaa bixiyaan xoolaha si loogu dhiso wax yar wax yar yaroo la dhiiba ayaa intaan isu tegaya hal qof keligeed intaan dhis haddii la dhilaa inkastoo aan ogahay tobanaan ama boqolaal dhisi karta inta hadda waddada ay leegtahay dalku inay joogto hanti haysato haddane gacma isla wada jiraa wax lagu waddada hadda waa la wada leeyahay dadka reer cabdicasiisa wax ku leh dadka magaalada muqdisho deganoo dhan baa wax ku leh marka wuxuu in la wada leeyahay ayay sidaas macno guud ugu samaynayaan waxaa kaloo aan runtii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay magaca waddada loo bixiyey allah u naxariistee madaxweyne cali mahdi maxamed waan jeclaa lahayn xaflado badan oo sidaana oo qurux badan iyo horumar badan oo dalkii gaaray inuu nala arko madaxweyne laakiin madaxweyne cali mahdi laakiin allihiisii jeclaa ayaa ayaa xaggiisa u waday waxaan leenahay naxariistii jannana allah siiyo wixii dalkan iyo dadkan uu soo qabtay ilaa noloshiisii laga soo bilaabo dhallinyaronimadiisii ilaa haddana ajar iyo xasanaad allah ka siiyaan leenahay oday soomaaliyeed ayuu ahaa intii uu noolaay oo dhan marka ilaahay ha u naxariisto waa run dadkeenna waxaan rabaa inaan u sheego qof kasta oo maalin maalmaha ka mid a ah, dadka iyo dalka wax u qabatay intay doonaan ha la ekaatee muxuu ahay waa la xusi doonaa haddii alla yidhaah magaceedaa la sheegi doonaa meelaha mar walba meelaha ku habboon ayaa lagu sheegi doonaa lagana sheegi doonaa marka dadka soomaaliyeed waxaa qabsoomay ayagay u qabsoomeen xoolahooda iyo caqligooda iyo xooggooday ku qabsadeen maamulkana waa u mahad celinaynaa inay abaabulka heerkaasi samaysteen degmooyinka kale ee muqdisho iyo dalka daafihiisa ku yaalloo dhan sidaasaa ogaadeenu markaad adiga wax qabsato ayaa wax lagula qaban karaa laakiin adigoo gurigaaga iska jiifo waxba laguma oo hanti badan aad leedahay shuruud ma aha laakiin rabitaan inuu kugu jiro ayaa shardi ah rabitaankana waxa ku muuqanaa ilan qalbigaaga waxa ku jira dadka ma daalacan karaan mana arki karaan ilaahay unbaa qalbigaaga waxa ku jira garanayaeh markaaad dibadda la timaado oo aad tiraa anugu tobankan shilinaan ku deeqa aad tiraa oo aad tiraahdo waddaan rabnaa inaan dhisanno anaa bilaabay kunkan shilinaan ku bilaabay aad tiraahdo markaas waxaa la arkayaa in ay macno kuugu fadhido waddada midaa ah, mxua ah, kun doollar ku dari doona midaa boqol dollar ku dari doona haddii alla yidhaah lianna baahidina waa la yaqaan laakiin mar walba waxaa leeyahay war dadkaani waxaan amay dhaqaalaysan waayaan ama ayaan rabinba ayaga ama ay hadhow isku dilaan ama ay kala boobaan war waxa dadka reer cabdicasiis faa'iidada ay qabaan waa tan dadka degaanada joogaay ee ku dagaalamaya mashruuc yar markii la keeno anaa qabanaya anaa qabanaya oo kisbeesaa ka raadinayo war dagaankow adiga ma lihid dadka kale ilan dagaankii maadaama isku filano dad kale dadka kale oo lacagaha bixiyey ayaa haddii laga faa'iideyna ay tahay inay ka faa'ida adiga waddada iyo maxaan ku horumarka dhismaha iyo maxaan ku raha isbitaalka iyo iskuulka la dhisay ayaa faa'iidadaadu waa taasa oo sannado badan iyo wakhti badan sii jiraya laakiin ninka waddadan dhisay ee macidaadkiisii iyo qalabkiisii keenay ee juhdigiisii keenay waxaa laga yaabaa wax yar oon macno lahayn inuu ka faa'iida ma marka qaarkoodna waaba lagu khasaara waan garanaynaa qandaraasyada marka dadka soomaaliyeed inay fahamkoodusaa degaanada dadka degano war xoolo isku soo darsada waa la idiin badinayaa waana la idiin biirinayaa ogolaada wuxuu inay dhismaan faa'iido waxaa idiin ah waxa qabsoomayo waddada iskuulka cosbitaalka barta caafimaadka waxa ceelka la qoday laakiin anugu maan qodo anugu maan dhiso anugu maan siiyo maa muxuu ahay degaankayga la siiyo maa reerkayga la siiyo maxaa reerkaa la siiyo reer ma ahan joojiye waxaas dhaqankaas dhaqankii muddo dheer meesha nagu hayay waaye aan ka gudubno sidaasaa dhismayaasha iyo horumarkuna noogu socon mar kale waxaan aad iyo aad u bogaadinaya u hambalyaynaya gobolka banaadir guud ahaan gaar ahaan degmada cabdicasiis iyo degmada iyo degmada warta nabadda oo aan ayaduna hadda wadda intaanoo kale aan ka soo furnay degmada warta nabadda runtii ayaduna dadaalan caadi ahayn waddada aan soo furnay intaanoo kale way ka foolxumeed wayna ka qaabdarnayd ee degmada warta nabadda haddana meel qurxoon oo la mari karo waay wuxuu markay dhismaana saasay u qurxan yihiin degmooyinka kale ee ayaguna dadaalkaa sameeyey ama samayn doonane sidoo kale waxaan leeyahay hambalyo waana bogaadinaynaa aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuu kaasi ahaa guriguri ku duay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal dhegeystayaal markanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalmaan ee barnaamijkeena kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihi gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa warkalamaanay shabaab waa la helo habka loogu tego hadda way ordayaane ma jidha war bashiirow in shabaab la helo la haraatiyayoo maantay hoog la kulmeen way jidha war waxaad ka tagtay ma jabin iyo waa jabeen waa isku qaban jidheen war gabdhaha baraamburka uga ciyaarina maxaad uga bilaabi weysay hoobaala hoobaalayow hadda way jabeen war waxaa kaloo la yidhi jeebada shabaab waa jidhaa madax ku joogta war waxaa kaloo la yidhi jadhaa balafta qaarkeeda iyo jamcadu waa been aryaadhaha waxaa kaloo la yidhi shabaabka jadaan muuday ku dhex jireen eh. inay jabeense waa eh. jadaan muuday ku dhex jireen eh. inay jabeense waa iga walle intaan garanayo way dhaaftay ma wax nagu boqnaadoo qabo war waxaa kaloo la yidhi jadda iyo markii loogu tegey jiinka webiyaasha wax ka tabar yar jiis bay noqdeen ku joogsadaye ma jidhaa inuu jabay shabaab loo jirnaxe maaha war bislow godad ugu jireen baholla jeexjeexan jamxar bay noqdeenoo tunkay jidir ku yeesheen waa jidhaa inuu jabay colkii jaahilka ahaa warciyaal xaafadda waxay leeyihiin cirka in loo fiiriyey waa hawada in loo diray waa qawaarij in la jebiyey waa jidha iyo waa jidhaa isku qaban jidheen weliba ma jidho warka waa u baadin jidheen war kalemaanay war ma haysiin maanta khawaarijtii ku dhacday waa la yaabay waana lagu tuntay xaa'i keenaana ka dhacday burujeed meesha la yidhahdana afkoodii bari jiraa koonfur loo jeediyey marka warya dhammaantied hajabeehe inuu jaabay jidhwar waxaa kaloo la yidhi waad ilduuftee maxaahan waana ku soo akhriyey eedi doonow maxaahan ayar soo ku idhi arrimaahan ku helay imisaankaga diige sida goosan adhi amba ku idhi war waxaa la yidhi waa digniine waa digniine isdaryeelu dadka soo raac warse waa xulig waxay dhahaan waatuu in la yaahana diine ana uwa weewe war waa waalantihiin diinna ma lihidina dadka ka leexda war carabtu aamal xisaabakay dhahaan war hindina waxay tahdaa mushkilna hiye war hindi ma taqaanide khawaarij buhaajaha mushkilna buhaajahaahe war intaa aad ka hadasheen oo dhan khawaarijta mina gabbah arshuuna daakhiliya war amiirkii miyaa fakaday warma warmaysan buntland waxaa lagu qabtay amiirkii sirdoonka iyo sahanka iyo warwaraynta u qaabilsanaa argagixidada shabaab mana u leeye war warka waa dhex aradhana hayga dhexgelile buntland sirdoonkeedu waa shaqaynaya waan dhifuraya gacantay ku soo dhigeen hadda mar dhowna maxkamad baa la hor keenahayaa warwar ma haysiine shabaab iyo khayrkood waa is-abdhayd gareeyeen haddaad nashiido ku ogeedeenna hadda hees baa u shidan oo la yidhaa almushkila weyn waxayna leeyihiin meel kastaa nagala galaya almushkila weyn dagaal baa nagu socday almushkila weyn lacagtiiba waan la annahay almushkila weyn dacish ma aragnay almushkila weyn garbaheennii weynaya almushkila weyn jidadkii naga xirmaya almushkila weyn duullaan baa nagula yahay almushkila weyn diyaaradaanna dul joogay almushkila weyn noloshii soo dhammaataya almushkila weyn xasan baa nagula salidaya almushkila weyn mahad baana fiirinaya almushkila weyn xaggeen u cararnaaya almushkila weyn aryaa cabdikuusa waa dhaga cuslaadee dumar waa weyn aan rabnaahay dhaheen miyaa tiri waar cabdullow nimankii waaweynaa miyaa dhuudhuubtay dhibista idin dhiftay maa dhahdiin shabaab beenbeen codlaha bulshada kuma lay kartida balaaya intaysan dhicin ordaha biyo idin dhiftee baxoo naga taga waryaa aryaadhahasamigay cabdullaba waxa uu yidhi tifaa kuu jira taawaade burxaan baxsha tiimaadaadan tifaa kuu jira taawaade burxaan baxsha tiimaadaadan war cabdulla waxaa la yidhi eh. soomaalidu taswiir kama baxshaan waayihii tegey eh. wax timaadda loo sii dhigtana tamani maayaane xaajada eh. kolkaa taagan bay tabi yaqaanayne tafantoof ayaamaha noqdoo lagu tabaaloobo toddobaad markii laga gudbo tacajubkii daayo iyo tabtii ay ahayd uma tilmaamaan bislo waxaa kaloo hore loo yidhi wax teegay lama tiigsaade war waxaa kaloo layidhi talaxuma haddii lagu tartamo buundo loo tiriyo lana tago garoon loo tabciya meel biladi taallo soomaalida in loo toli lahaa taa anaa huba waarwallaweynay war ma haysiine madaxweyne muuse bixi wuxuu ka hadlay dagaalkii ka dhacay laascaanood shabaabaa lagu arkay miyuu mar kale yidhi ubow intoo dhan ma aamusnaa waar axmedow war ma hayside madaxweyne muuse bixi oo hadlay hadalkiisa waxaan u qaatay gooja caddee dagaal talyaari ku beermay taariikh xumadaye iga raacday soyaalkahaygu taalo warbau madaxweyne siciid deri oo doorashada puntland ka hadlay oo yidhi weliba qof iyo cod baa la qabanaya muddadu ay laba bilood ka dhiman tahay waxaan u gartay hadalkiisa tiraya cuduriyo nimay tawsi haysa ilaintahmadaaye aryaadhaha madaxweyne xasan sheikoo ka hadla dagaalka iyo marxaladda hadda lagu jirana wuxuu yidhi ma xasuuqi baad rabtiin beri gashow inaan u taagnaanno mase dagaalka horan u diyaargaroobe waa igu raacaysiin kulligiin siyaasiyiintana wuxuu uga diga dagaalka khawaariijta in la siyaasadeeyo muga mugaan dhegaynsandha warkiisa waxaa iiga soo baxay taageer allahayow arinteena kala taal adaa toosi karaye war kalemaanay war ma haysiine hogaamiyaha s s t qaatuma firdhiye wuxuu raalligelin ka bixiyey dadkii reer koofur galbeed ee sanadkii labakuniyokoobylabaatankii laascaanood laga soo raafay wuxuuna yidhi dilalkii laascaanood ka dhacayaa dadka markaas lagu eedeeyey laakiin markii la soo saaray waa sii laba jibbaarmayn dilalkii taasuna waxay markhaati u tahay inaysan iyagu luku lahayn laakiin talaxumo aan laga fiirsanaa falkaas loo sameeyey waanu ka xunnahay waana ka raaligelinaynaa dadka koonfur galbeed haddana waxaan diyaar u nahay inay laascaanudku soo laabtaanoon ku soo dhowayno naw waan walaweynay war ma haysiine muusabiixiyo maxamedka ahin waxay doonayeen dadkaas inaan dagaalka waxyeella ku soo gaadhin oo aan lagu khaldamin markaa dee ma idhibaysa waqlo waxaan maqli jiray tanina waa yaabe ma taasaad keenteen war kalemaanay war ma haysaane madaxweyne xasan sheekh wuxuu maanta xarigga ka jaray laba wado oo mid ka mid ah loogu magac daray madaxweynihii hore cali mahdi maxamed war madaxweyne cali mahdi allah u naxariistee hadda ka hor waxaa la yidhi ee dhikaaraad magaalada ku martaa lagaa rabaahe hadda ma waddaa loogu magac daray waalugaas cidaan aqoon ma xurmayso madaxweyne ummadda ayaa aqoonsi weydiiyey warwarkaan naga dhex gelinine xantu waxay sheegaysaa shirkii madaxweynuhu uu la qaatay golaha wasiirada ka naxeen maa soo wadaa ninkaan furinta tegayn iska tago miyuu yidhi ma cid laysoo galay baa jidhay war maqaaraa la ogaaday musuq maasuq waa dembi weyn miyuu yidhi soomaali hal cadow bay leedahay miyuu ku celiyey war waa xanuunsantihiinoo xitaa xan laydinma sheegi karee xanta lafteeda ha sii xanta warka aan ku helay wuxuu sheegayaa madaxweynuhu inuu ku yidhi wasiirada shan qof maahane intiina kale idinma aanan arkin dagaalkana kama adnaan qayb qaadan wax aad qabateenna cid sheegi kartaa ma jirto bal wax kale iska daaya wasaaradihiinniibaa xitaa idin waayey cid kale iska daaya xitaa ehelkiinniibaa idin idin waayayo maalin walba idinka dacwoonaya naw iga walle waa runtiisa anaa ku dawaqo telefoonadii layga qaban waayey war madaxweynuhu wasiirada hotel dikaale iska degan miyuu ogaadeen war qaaraa maalintii xilwareejinta kadib aan wasaaradooda imaanaa la yidhi obow taas soo musuqmaasuq bilowgii maaha war qaara xataa waxay diidan yihiin inay shabaab soo hadal qaadaan war qaar baa la sheegaya leh kaamirada iga leexiya war annugu waxaan aqaanaa kuwa shabaab inay soo hadal qaadaan aan ogolayn meelaha qaarna facemaa soo xilta oo barofayladooda musawiro kala u saaran waar walla weyne waa la soo shaqo tagaye jiifoo jaq baa la yidhaahdaa dhaqaar inay bixiyaan cashuurta khawaarijta war adinka shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan miyaadnaan maqal war hadda waxaa la joogaa xilligii la kala miirmayey maanta u dambaysana waxaa xilkii laga xayuubiyey guddoomiyihii jaamacadda ummada haye mala soo xiray war waxaan maqli jiray waa kala guurkii waa kala guurkii waa kala guurkii war walla waxaanu dhahnaa kala guurki maahee kala guuraasho weeye garo war waxaa kaloo la yidhi dadyow dibida qaar caabudaan dhiraha daaqaysa oo diin ku kala durugsan baa danimidaysaa'e soomaalida maxaa kala dijoy taa isugu diid war su'aashaasu maxarakaday ku socotaa war kalemaanay war ma haysiine reer falastiin ayagoo qahaya oo qase yuhuuddu ku amartay inay ka guuraan ayaa xasuuq loogu daray hadda waxay maraysaa meydkii carruurta dumarka iyo waayeelada in tareelayaal lagu raro taasoo jirtana maraykanku maanta wuxuu sheegay hub cusub inuu siinayo israa'iil caqligiina waa fooraraayo xaquuq bini'aadan lama ilaalsho war maraykanka israa'iil maqas bay u tahay wax ku goostee dowladiha carabeed taas ma daawadeen islaamka wax ku dhiirada ma la waaye warwar baadnaan ogayne maraykanku aadanaha uu xuquuqdooda ilaaliyo falastiin ka mid maahan war calaa kulli xaal falastiin maanta ta ka taagan adduunka wax dambi miirle hadday joogaan wax la daawan kara maaha waxaana ciil iyo caloolxumo ah carab laba milyan ka badan lix milyan oo yuhuudina sidaa dadkooda u xasuuqdo waa boqol yahuuduye rag baabirinaayo baarka uu firaayey barqan laguma gaari miyaadna hore warwar iyo dhammaantii waxaa ka tagtay bushimaha dushoodiyo been weeye nabaduye kuntu weeye dunuudiye xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijkai xog waraysood kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana heesta gabagabada ee barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo